bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama <clears throat> bacd qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu ma yaquulu ida istayqada min manaamih waxaan soo haynay kitaabu ladkaar lilimaam اnawowiyi raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi baabu maa yaquulu baabu bayaani maa yaquulu waxa uu dhahayo caddaynteedii ay u baab yahay ida istayqada haddii uu tooso qofku min manaamihi hurdadiisa uu kasoo tooso qofku marka uu hurdada kasoo tooso waxa uu dhahayo ayaa lagu caddaynayaa baabkan rawaynaa في saxiixay imaamay lmuxadisiina abi cabdillaahi muxamed bni ismaaciil bni ibrahim bni lmugiirati albukhaari wa abi lxusein muslim bni lxajaaj bni muslimin alqushayriyi radia allaahu canhuma can abi hurayrata radia allaahu canhu yacnii sanadkooday ku wariyeen ilaa abi hureyra laga gaaro ana rasuula allahi sala allahu calayhi waali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi yacqidu shaytaanu shaydaanku wuxuu guntayaa calaa qaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qadaadkiisa wuxuu ku guntayaa idaa huwa naama haddii uu seexdo alaaa cuqadin saddex guntin ayuu ku guntayaa saddex gunud ayuu ku guntayaa yadribu calaa kulli cuqdatin makaanaha yadribu wuxuu yeelayaa calaa kulli cuqdatin guntin kasta makaanaha booskeeda sidan buu yeelayaa marka oo uu ku qoraya ama u dhahayaa calayka leylun tawiilun calayka waxaad ogaataa leylun calayka leylun tawiilun yani habeen weyn yaa dushaada ah ee farqud seexo calayka leylun habeen ayaa dushaada ah oo aa ah ku dhex jirtaa dawiilun aad u dheer weli habeen badan baa kuu haray uu leeyahay ee farqud seexo fa in istayqada haddii uu tooso qofkii uu soo kaco wadakara allaaha tacaala alla uu xuso inxallat waxaa furmaysa cuqdatun guntini fain tawada'a haddii uu weyse qaato inxallad waxaa furmaysa cuqdatun haddana guntin kale fain sallaa haddii uu tukada habeenkii inxallad waxaa furmaysa cuqaduhu guntimihiisa kulluhaa dhammaanteed fa asbaxa wuxuu soo waabariisanayaa qofkii markaa nashiitan mid firfircoon isaga ah dayiba nafsi nafsadiisu ay aad u wanaagsan tahay wailaa haddii sidaa aynan noqonina asbaxa qofku wuxuu soo waabarisanayaa khabiia nafsi nafsadiisiyo xun kaslaana caajis uu yahay guntimaha marka imaamu nawowi wuxuu yidhi waa la isku khilaafay oo qaar waxay yidhahdeen waa guntimo xaqiiqa ah ayb ayb oo la a ah guntimaha dadka saxarada ay insa qofka ku isticmaalaan ayb waxaa kaloo layidhi waa ficil ou samaynaya unbaa laga wadaa ayb waxyaaba fara badan oo noocyadaasoo kale la yidhi laakiin xadiidka nebiga xaqiiqadiisaan ku xambaarayna sidaas intimahaas inuu dhigaayo shaydaanka xadiiku marka waxuu tilmaamayaa qofku markuu hurdada kasoo tooso inuu ilaahay xuso waxyaabihii xadiidkan marka dikri caama ah ayuu sheegayaa dikriga gaarka u ahna axaadiidta soo socota uga hadlayaa markaa hurdada kasoo tooso ama habeen dhexdii ha ahaato ama subaxii ha ahaato inaad dikri kusoo toosto ayaa la rabaa shaydaanku cadowtooyadiisa iyo sida uu qofka daacada iyo cibaadaadka uga cusleeyana xadiidku waa tusaya ayb oo qofka wuxuu guntimaha u dhigaayo qadaadkiisu waxa weyaan wuxuu leeyahay caleyka leylun dawiil habeen dheeraa kuu haray oo a ku jirtaa ayb markaasaa qofkii sida u hurdaaya salaadii subax xataa ka tegaysa ama jamaacadiiba ay uga tegeysaa waxyaabahaas marka waxaa looga hortaga waxay tahay in dikri lagu seexdo habeenkii markii lasoo toosana adkaartan la akhristo wixii o dhan marka waa baaba-ayaan waa furfurmayaan markuu ilaahay xuso waxaa furmayso guntin markuu weyse qaatana tii labaad baa furmayso haddii uu tukado midda saddexaad baa furanta ayb muxuu ka faaiidayaa iidayaa kusoo kacaya isagoo danihiisa qabsan kara ayb haddii kalena isagoo caajis ah oo waa daalanahay iyo waa caajisanahay iyo halkaasaa saas iga ah isagoo dhahay unbuu ku jiraya weligiis aakhiradiisuna nuqsaan waxay u gelaya waa daalanahaydaas tirada badan ayb hada lafdu riwaayati lbukhaariyi weeyaan wa riwaayatu muslimin bimacnaahu qaafiyat ra'si ayay leedahay ayb bimacnaahu kan macnihiiso kale waqaafiyatu rasina aakhiruhu waa meesha ugu dambaysa madaxa waa qadaadka warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can xudayfata bni اlyamaan radia allahu canhuma wacan abi darin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogoshiisa marku galo oo uu u qaala wuxuu dhahayay bismika allaahumma axyaa waamuut bismika magacaaga kaalmaysashadiisa allaahuma yaa allaahu allow yaan axyaa ku noolahay wa amuutu aan ku dhimanaya kolkaan noolahay kolkaan dhimanayo magacaaga kaalmaysashadiisaan ku noolahay kuna dhimanaya towxiid waida stayqada haddii uu toosana qaala wuxuu dhahay alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur alxamdu ammaano dhan lilaahi allay u sugnaatay alladii axyaanaa allihina nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dilay ka bacdi oo <coughs> markuuna dilayna maxaa laga wadaa markaan jiifna waaba dilanahay ayb maxaa yeelay markaa huruddo wax ogtahay malaha sida qof meydoo kala tahay ayb ruuxdaadii waa kaa baxday meelo kale jirtaa ilaahay baa kuu soo celinaya hadduu doono markaasaa soo adoo nool soo kacay ama waqtiga aad soo kacday amase waxaad dhacaysa inaanba lagu soo celinin oo aad maqlayso qof hebel xalay ah, xale waa seexday bis maba ku soo noqonin binafta waa laga qaatay allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursil alukhraa ilaa ajalin musamaa marka hurdadu waa dhimasho wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binahaar yaclamu maa jaraxtum fi nahaari maalinka dhexdeeda waxa aad samayseen isaga og habeenkiina kan idin oofsanaya isagoo wailayhi ilallaahi alla intii ka ah ayaa annushuuru faafitaanka oo ahaaday oo xaggiisa loo soo faafaya oo dadkao dhan xaggiisa ay soo imaanayaan waa marka dadka marka ay ka soo baxaan qubuurooda ay ka soo baxayan yowma yakhrujuuna min alxadidaati siraacan kaanahum ilaa nasbin yuufiduun kaanahum ilaa nasbin yuufiduun dadkii iyagoo marka caan in loo taago usoo ordayaanaad moodeysaa shay loo taagay in usoo roorayo halkaa marka bay usoo ordayaan waana qiyaamaha meeshaas labadan dikri baa marka la akrinaya marka la seexanayo bismika allaahuma axyaa wa amuut marka lasoo tooso alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi nushuur waxaan aan akhrisanaynana diin waay diin diin ma wax kale ma aha diin marka waxay u baahan tahay wixii meeshan laga akhriya in lagu dhaqmo ayb qofka waa ogahay inuu yiraahdo cilmi u yeesho oo eunan ku camal falin khatar waa hadhow aakhira ayb manfacadii dikriga laga helayana ma gaaraysa wuxuu la mid yahay qofka sidaa yeelayo nin shaqaystay nin yan waxbartay waxbartay waxbartay waxbartay oo waxbarashadii uu baranayana wax badan lagu helo lacag badan iyo hanti badan lagu heli karo laakiin markuu waxbarashadii dhammaystay ani cilmi waa leeyahay intii yiri iska seexday muxuu helaya qofkaas waxa uu helay shaqadii ma aadayo waxbarashadii marka maxaa lagu faa-iidaya ka muhiimsan marka qofka waxaa laga rabaa wixii uu halkan ku arkay oo ajara laga helaa shaydaan baa lagaaga ilaalinayaa kan waxaaso dhan oo uu bartay inuu ku dhaqmo waraweynaa fi kitaabi ibni sunniyi ibnu sunni kitaabkiisa camal lyowmi waleyla biisnaadin saxiixin waxaanu ugu warinay can abi hurayrata radia allaahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam qaala inuu yidhi nabiga ida stayqada axadukum midkiin haddii uu tooso falyaqul ha yiraa alxamdu lilaahi aladii radda calaya ruuxii wa caafaanii fii jasadii waadina lii bidikrihi ammaan ilaahay baa iska leh alladii radda calaya alladii radda calaya korkeyga ku soo celiyey ruuxii ruuxdayda marka soo noolaato ruuxdayda laguu soo celiyey sooma ilaahay baa ku ammaanay marka ilaahay ruuxdayda ii soo celiyey allahaas ayaa ammaano dhan leh wa caafaanii ii caafiyey fii jasadii jirkaygana ii caafimaadiyey ii caafiyey aafo igaga caafiyey wa adina lii ii idmay aniga bidikrihi xuskiisana ii idmay ilaa anaga daacada iskama guda karno ilaahay baa nagu kaalmeeyey haddaan daaco gudanno waa wax alla uu nagu laa xawla walaa quwata ilaa billah ayb ibnu sunni baa wariyey waana isnaad saxiixuu ku wariyey sida alimaamu nawowi uu sheegay warawaynaa fiihi can caaishata radia allaahu canha can ilnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal midaanna waa dikri kale ibnu sunni uu wariyey hoonada soo dhaafnay alxamdu lilahi aladii axyaana bacdamaa amaatana wa nushuur waa mid alxamdu lilahi aladii radda calaya ruuxii wacafaanii fii jasadii waadina lii bidikrihi warawaynaa fiihi ibnu sunni kitaabkiisa dhexdiisa waxaanu ku warinay can caaishata radia allaahu canha can ilnabiyi sala allahu calayh waali wasalama qaal maa min cabdin addoon ma jiro yaquulu dhahayo cinda raddillaahi tacaalaa ilaahay soo celintiisa agteeda ruuxahu uu soo celiyey agteeda addoon yidhaahda ma jiro yacni waa markuu soo tooso laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir ilaa haddii uu jira qafara allaahu tacaala ilaahay waa u dhaafaa lahu isaga dunuubahu dunuubtiisiiba u dhaafaa walow kaanad haba ahaata mila zabadi lbaxri badda xumbadeeda oo kalaba hala ekaato badda xumbadeeda oo kaleba hala ekaato xadiidkan ibnu xajar nataa'ijul afkaarka waxa uu ku yidhi xadiidun gariibun waqad wajadtu libacdihi shaahidan akhrajahu abu nucaym fii kitaabi camal ilyowmi walleyla ayb qaarkiis baa shaahid loo helay ariib weyaan buu yiri xadiis ariib ayb warawaynaa fiihi ibnu sunni kitaabkiisa dhexdiisa waxaanu ku warinay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa min rajulin qof ma jiro rajul hadda ninna igama wado qof unbaa laga wadaa yantabihu soo toosaayo min nowmihi hurdadiisa kasoo toosaayo ma jiro fayaquulu dhahayo alxamdu lilaahi aladii khalaqa annowma walyaqdata alxamdu lilaahi aladii bacanii saaliman sawiya ashhadu ana allaha yuxyi lmowta wahuwa calaa kulli shayin qadiir qof sidaa dhaho ma jiro ilaa qaala allahu tacaala alla wuxuu dhahayaa sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay addoonkaygii run buu sheegay sidaa buu dhahaya xadiidkii hore cafan meelaan ka gefnay xadiidkii hore ee na soo dhaafay laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir ilaa gafara allahu tacaala lahu dunuubahu walow kaanat mila zabadi ilbaxri ee ibnu sunni uu werinayay ibnu xajar nataa'ijul afkaarka wuxuu ku yidhi nataa'ijku waa kitaab uu takhriijinaya adkaarka laakiin ma dhammaystirin wuxuu yidhi xadiiun daciifun jiddan xadiikan aad daciif ah buu yidhi ayb shaahid buu u sheegay cinda bni xibbaan ku sugan iyo waayrihi iyo keyrkii waxasanahu waana xasaniyey ayb waxa uu yiri ibn xajar nataaij afkaarka hada xadiiu daciifu jida akhrajahu xasan bnu sufyaan fii musnadihi can cabdilwahaab bni daxaak fawaqaca lana muwaafaqat caaliyat wacabdilwahaab almadkuur kadabahu abuu xaatim alraazi waabu daawuud wagayruhuma ayaa kadaabnimo ku sheegay waqaala anasaa'iyu wagayruhu matruukun ismaaciil bnu cayaashin ikhtalafuu fiihi lakin itafaquu cala ana riwaayatahu can gayri shaamiyiina daciifatun wahada minha weliba riwaayadiisii daciifka ahayd waa tan faina maxamed bna isxaaq madaniyun taxawala ila alciraaq waqad wajadtu alxadiida fii musnad alxaaris bni abi usaama ayaan xadiidkan ka helay yii akhrajahu min ariiqi leyth bni sacd can isxaaq bni cabdillaahi bni abi farwa can muusa bni wardaan bihi waisxaaq daciifun jiddan walacala ismaaciil samicahu minhu fadanahu can ibni isxaaq wamuusa almadkuur fii isnaadihi mukhtalafun fiihi wakada shaykhuhu wahuwa ayb banuun wa bacd alif muwaxadatun maqsuuratun uma laamun wara-ytu lilxadiidi shahida fi saxiix ibni xibaan min xadiidi abi hureyrata biziyaadatin fiihi xadiidka shaahid buu leeyahay buu yiri saxiix ibn xibaan ku sugan min xadiidi abi hureyra biziyaadatin fiihi maca ziyaadatin fiihi wallahu aclam xadiidkan daciif weeyaan marka waxyaabahan marka xadiid matruuq ku jira iyo mid qof eh, kadaab lagu sheegay ama uu ku jiro iyo eh, iyo mid sidanoo kale wax iskabaya ma maaha ayb ma isxoojin karaan ayb iyo qof daciif jiddan lagu sheegay iyo uu ku jiro ma is isxoojinayaa saa darteed marka xadiidkan dacfi baa ku jiro oo waa daciif midkan afartan iyo koowaad xadiidka afartan iyo koowaad ayb uu leeyahay warawaynaa fiihi can caaishata radi allahu canha can nabiy sal l salam maa min cabdin yaquulu cinda raddi illaahi tacaala ruuxahu laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaa gafara allahu tacaala lahu dunuubahu walow kaanat mihla zabadi ilbaxri yb warawaynaa fiihi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi maa min rajulin qof ma jiro yantabihu min nowmihi hurdadiisa kasoo toosaaye fayaquulu dhahayo alxamdu lilaahi aladii khalaqa annowma ilaahay baa ammaan leh allihii hurdada abuuray waliiqdata soo jeedka allihii abuuray ayaa mahadleh alxamdu lilaahi aladii bacahanii ilaahay baa mahadleh allihii isoo bixiyey saaliman anoo mid nabadgalay ah adoo nabadgalay sawiyan toosan ayb ashhadu ana allaha yuxyi lmowta waxaan qirayaa alla inuu waxa nool waxa dhintay uu nooleeyo wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaa haddii sidaa uu yidhaa qaala allahu tacaala alla wuxuu dhahaa sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay ayb sidaa buu dhahayaa ayb xadiidkanna xaafidku nataa'ij afkaarka wuxuu ku yidhi hada xadiidun gariibun wa muxamed bnu jacfar oo sanadka ku jirana mukhtalafun fiihi waqad akhraja lahu muslimun xadiidan waaxidan fi lmutaabacaat imaam muslim baale xadiis usoo saaray mutaabacaadka ugu soo saaray wa shaykhuhu maa taxaqaqtu xaalahu sheekhiisana waxa uu yidhi xaalkiisu ma hubsanin ibnu xajar waqad wajadtu libacdihi shaahidan xadiidka qeyb ka mida shaahid u helay wax xoojiyo tarjamadanna marka waxa uu yidhi ayb iyadoo laftirkeeda middaa uu leeyahay shaahid baan u ugaga helay abu nucayn fii camal yowm waleyla min ariiqi fudayl bni marsuuq can caciyata alcawfiyi can abi saciid tarjamadaas laftirkeeda ama isnaadkaas culammadu way isku haystaan ayb warawaynaa fii sunani abi daawuuda waxaanu ku werinay can caaishata radi allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa habba min alleyli idaa habba haddii uu tooso min alleyli habeenkii uu kasoo tooso kabara cashran toban jeer buu allaahu akbar dhahayey waxamida cashran toban jeerna alxamdu lilah buu dhahayey wa qaala subxaana allahi wabixamdihi cashran subxana allahi wabixamdihina toban jeer wa qaala subxaana alquduus ayuu dhahayay allihii ceeb ka dahirna ayaa nasahan cashran toban jeer waistakfara cashran toban jeerna astakfir ullah buu dhahayay wahalala cashran toban jeerna waa laa ilaaha ilaa haysanay uma qaala wuxuu dhahaya allaahuma innii acuudu bika min diiqi dunyaa ilaahu waxaan kaa magangelayaa adiga min diiqi dunya adduunyada ciriirigeeda wa diiqi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha ciriirigeeda cashran toban jeer buu dhahay uma yastatixu salaata kadib salaadii ayuu galaayay u furfuranayay qowluhaa habba ay istayqado marka yani markuu soo tooso sidaas baa laga wadaa ayb xadiidkan marka abu daawud baa wariyey nasaa-ina sidoo kale waa soo saare rijaashiisuna waa muwahaquun sanadkiisuna yani wuu xoogeysmayaa qowluhaa haba ay istayqada ayb tanna marka waxay ka mid tahay adciyooyinka la akrista laakiin waa goorma markii habeenkii lasoo tooso qofka uu salaada galo waxyaabaha marka uu ku furfurto ayay ka mid tahay waraweynaa fi sunani abi daawuuda ayضa can caaishata radi allahu canha ayضa ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam kaana ida istayqada min alleyli nebigu wuxuu ahaa hadduu habeenkii soo tooso qaala wuxuu dhahayay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka allaahuma astakfiruka lidenbii dembigaygan ilaahu kaa dembi dhaaf weydiisana waasaluka raxmataka naxariistaadan ku weydiisanaya allaahuma zidnii cilman ilaahu cilmi ii kordhi walaa tusiq qalbii qalbigeygana ha leexinin bacda id hadaytanii kolkaad i hanuunisay ka bacdi ilaa marka ay hanuuniso wadada itustay tustay ka bacdi qalbigeyga ha iilin oo ha leexinin wahablii ilaahu ii hibe min ladunka adiga xaggaaga raxmatan naxariis igaga hibe egtaada inaka anta alwahaabu ayaa tahay mid waxaa tahay adiga hibeyn badan oo addoommada u hibeeyo ayb waxa wanaagsan hibada marka alla waxa uu ku hibeynayo n qalbigaagu hanuun ugu hibeeyaa kamida iyo xalaala uu ku hibeeyo wax ugu wanaagsan xadiidkan xadiid xasan ah weeyaan nasaa-ina fi sunan lkubra ayuu kusoo saaray ayb intani marka waa qofka markuu soo tooso waxyaabihii uu dhahay intii uu ka sheegi karay ayuu ka sheegay baabu maa yaquulu idaa labisa thawbahu baabu bayaani maakii cadayntiisiibu u baabihe yaquulu ou dhahayo idaa labisa haddii uu gashto thawbahu dharkiisa hurdadii markaad ka soo toogta dharkaagiibaad labisanaysaad gashanaysaa maxaa la dhahayaa marka yustaxabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi alimaamu nawowi an yaquula inuu yidhaahdo bismi illaah markuu dharka gashanay wakadalika sidaasoo kale tustaxabu tasmiyatu bisinka ayaa la sunneeyaa fii jamiici alacmaali acmaasha dhammaanteed dhexdeeda oo marka acmaasha la bilaabo oo aada camal bilaabaysa bismi illaahi inaad tiraahdi waraweynaa fii kitaabi ibni sunniyi waxaanu ku werinay can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu wasmuhuna huna sacdu bnu malik bni sinaan waaye ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa idaa labisa thawban mara haddii uu gashanayo qamiisan aw ridaaan aw cimaamatan ou labisanayo qamiis ama go ama cimaamad yaquulu wuxuu dhahaya allaahuma inii asaluka ilaahu waxaan ku su-aalayaa adiga aan ku weydiisanayaa min khayrihi maradan khayrkeeda wa khayri maa iyo shay khayrkiisa huwa isaguba lahu oo u sugnaaday wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihi shartiisa iyo wa shari maa huwa lahu iyo shartii isaga uu u ahaaday ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa tarjamada wixii loo tarjumtay oo ah dharka marka la gashanayo waxa la dhahayo ayb warawaynaa fiihi ay fii kitaab ibni sunniy can mucaadi bni anasin radi allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi man labisa qofkii labistay thawban maro qofkii labisanayo faqaala yidhi alxamdu lilaahi aladii kasaanii ilaahay baa ammaan allihii imarshiyey haadaa kan warasaqaniihi igu arsuqay min hayri xawlin xeelad la-aan minii xaggeyga ka ahaatay walaa quwatin iyo awood la-aan karti xaggeyga ka ahaatay la-aantii ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dambihi <clears throat> wixii hormaray oo dembigiisa ah loo dhaafaa ayb wixii marka hormaray dembigiisa ah waa loo dhaafaa xadiidkanna xadiid xasan ah weeyaan xaafidku waa xasaniyey abu daawuudna waa wariyey can nasr bni alfaraj ayb tirmidina sidoo kale wuu wariyey ayb waana xadiid xasan ah baabu maa yaquulu idaa labisa thawban jadiida aw naclan aw shibhahu baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka idaa labisa haddii uu labista thawban mara jadiidan cusub aw naclan ama kabo aw shibhahu dhar cusub kabo cusub markaa soo gadato oo aad labisanaysid qofku waxa uu dhahayo ayb <coughs> yustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula inuu yidhaahdo cinda libaasihi libaaskiisa agtiisa maa qadamnaahu wixii aanu soo hormarinay fi lbaabi qablahu ayuu ku dhahaya warawaynaa can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa ida stajadda thawban dhar haddii uu cusboonaysto oo marac cusub markaas yacnii ou soo helo samaahu bismihi magaciisa ayuu ku magacaabayey cimaamatan ow qamiisan ow ridaa'an ayuu magacaabayey <clears throat> uma yaquulu wuxuu dhahay allaahuma laka alxamdu ilaahu aday mahad kuu sugnaatay anta kasowtaniihi adaa imarshiyey as'aluka khayrahu khayrkiisaan ku weydiisanayaa wa khayra maa io shay khayrkiisa sunica lahu loo sameeyey wa acuudu bika min sharihi baan kaa magangelayaa shartiisa iyo wa shari maa kii shartiisa sumica lahu loo sameeyey xadiidun saxiixun weyaan rawaahu abu daawuuda sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu iyo wa abuu ciisa maxamed bni ciisa bni sawrata tirmidiyu ayaa wariyeen iyo abu cabdiraxmaan axmed bnu shucaybin annasaa'iyu fii sunanihim bay ku wariyeen qaala tirmidiyu hada xadiidun xasanun ayuu yiri tirmidina oo tirmidi isaga waxaa weyaan xadiidka waa xasaniyey wrawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can cumara radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya man labisa thawban jadiidan mara cusub qofkii labisto man labisa thawban jadiidan mara cusub qofkii labisto yani soo labisto faqaala yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii kasaanii allaa mahadla allihii imarshiyey maa uwaarii bihi waxaan ku asturto cawratii cawradeyda wa atajammalu bihi aan isku qurxiyo fii xayaatii nolosheyda dhexdeedana aan iskugu qurxiyo <clears throat> dharku qurux waay uma camada ila thawbi maradiina u qasdo alladii akhlaqa ou baaliyeeyey yani maradii yani ka duugowday maradii uu duugeeyey u qasto fatasadaqa bihi sadaqaysto kaana wuxuu ahaanayaa qofkaasi fii xifdillaahi ilaahay ilaalintiisa wa fii kanafillaahi caza wajalla ayb ilaahay subxaanahu watacaala xijaabkiisii ama ilaalintiisii buu ahaaday wa fii sabiilillaahi buu ahaaday ilaahay jidkiisa ayuu qofkaasi ahaaday xayan wa mayitan nolol iyo geeri labadaba qofkii marka marac cusub soo gato markuu xiranayo alxamdu lilahi aladii kasaanii maa uwaari bihi cawratii yiraahdo ilaahay baa ammaan leh allihii yacni imarshiyey oo dhar igaga dhigo i arag bixiyey wax cawradeyda aan ku asturto isiiye waxaan dhan ilaahay baa iskale amaan nicmo allaan ku dhex jirnaayo wa atajamalu bihi fii xayaatii noloshaydana waxaan iskugu qurxiyay allihii isiiye ayaa mahadligu ayb imarshiyey maradii ka duugowda inta qaato qof miskiina u baahan siiyo qofkaasi waxa uu yidhi alle ilaalintiisuu ku jiraa wuxuu ku jiraa ilaahi subxaanahu watacaala asturkiisa jidka allana waa ku jiraa xayan wamayitan nool iyo geeri labadaba ayb xadiidkanna xadiid xasan ah weeyaan imaam axmedna waa soo saaray tirmidi waa soo saaray ibnu maajah sidoo kale way soo saareen waa xadiid xasana macno weyn baana ku jiro ixsaan ila alkhalqi khalqigii oo loo ixsaan falo iyo nicmada alloo la aqoonsado labadaasaa ku jirta baabu bayaanibaabu maa yaquulu lisaaxibihi idaa ra'aa calayhi thawban jadiidan baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay yaquulu uu dhahayo qofka lisaaxibihi saaxibkiisa uu ku dhahayo idaa ra'aa haddii uu ku arko calayhi korkiisa thawban jadiidan mara cusub qofka haddaa mara cusuba uu soo gatay ku aragta maxaa leedahay rawaynaa fii saxiixi اlbukhaariyi waxaanu ku warinay can ummi khaalidin binti khaalidin radi allahu canha qaala utiya rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigii waxaa loola yimid bihiyaabin dhar fiiha khamiisatun go ou ku jiro sawdaa u madow qaala waxa uu yidhi man tarawna yaad aragtaan naqsuuhaa inaan marshinno haadihi alkhamiisata go-aan nebigu wuxuu yidhi maradan cusub yaan siinaa oo aan ku arad bixinaa ood aragtaan idinku fa askata alqowmu qoladii marka way aamuseen askata bimacnaa sakata buu ujeedaa nusaqa qaarna fasakata sakata alqowmu bay qorayaan riwaayada bukhaari baana sidaa waafaqayso riwaayo kalena fa uskita alqowmu dadkii waaba la aamusiyey leedahay intaaba waa la dabdiyey faqaala waxa uu yidhi iituunii iila kaalaya biummi khaalidin ummi khaalid ii keenu yii ummu khaalid alla ee waco ilmaha yararkaana in kunyo loo bixi karo fautiya bi anabiyu sal l salam waa layla yimid nabigii baa ila yimid faalbasaniiha waa ii labisay biyadihi gacantiisu iigu labisay maradii nabigaa ii labisay wa qaala waxa uu yidhi ablii wa akhliqii maratayni ayb maradan yani sidaa igu yiriyo eh, maradan ha kugu duugoodo kugu duugooda marka macnaheedu waxaa ku jira cimri dheer ood maradan ku isticmaasho allah ku siiyo taasaa ku jirta mogtaada ayb ayb maratayni laba jeer buu yihi waraweynaa fi kitaabay ibni maajah wabni suniyi can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama ra'aa aa calaa cumara radia allaahu canhu cumarba wuxuu ku arkay sawban maro faqaala waxa uu yidhi ajadiidun haada kan ma cusub yahay am hasiilun mase mid lasoo baftayo lasoo dhaqayo faqaala waxau yidhi bal hasiilun ku la dhaqay waayo faqaala waxau yidhi ilbas jadiidan labiso maro cusub wacish xamiidan noolow nolol yacni mahad leh wanaagsan ama wacish noolow dhe xamiidan maxmuudan adoo lagu mahadinayo noolow wa mut dhimo shahiidan shahaadana ku dhimo shahiidnimona ku dhimo marka qofka dhar cusub gashta saasaa la dhahayaa waxaa la dhahayaa ilbas jadiidan wacish xamiidan wa mid shahiidan ama wa mut shahiidan saasaa marka la dhahayaa warawaynaa fi kitaabay ibni maaja wabni sumiyi can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam ra-aa calaa cumara radia allahu canhu hawban buu ku arkay faqaala ajadiidun hada am hasiilun mid cusub miya mase waa mid la dhaqay kan faqaala bal hasiilun faqaala ilbas jadiidan wacush xamiidan wamut shahiidan ayuu yidhi tanna marka waxyaabaha la dhahayo waa qofka dhar cusub lagu arko ama baabu kayfiyati libaasi athawbi wannacli wa khalcihimaa baabu bayaani kayfiyati libaasi athawbi marada labisashadeeda qaabkeeda sida loo labisanayo caddaynteediibu u baab yahay wanacli iyo kabta sida loo gashanayo wa khalcihimaa iyo siibidooda yustaxabu waxaa la sunneeya an yabtadi-a inuu ku bilowdo fii lubsi thawbi marada labisashadeeda iyo wanacli kabta labisashadeeda wasanaawiile saraawiisha labisashadooda washibhiha iyo wixii lamida bilyamiini midigta in lagu bilaabo minkum kummayhi labadiisa kum labada gacan ee shaatiga iyo khamiiska iyo midigta tan midig in lagu bilaabo iyo warijlayi saraawiile saraawiisha labadooda lugood midda midig in lagu bilaabo wayaqlacu waa siibayaa alaysara bidixda ayuu ka siibayaa uma alaymana markaa kadib midigta wakadalika aligtixaalu indha kuulashaduna sidoo kale weyan wasiwaaku cadayn midigtu ku bilaaba wa taqliimu ladfaari cidiyaha guridooda wa qasu shaaribi shaaribka gaagaabintiisa dhanka midigu kasoo bilaaba wa nadfu libdi kalkisha tifideeda midigtaa laga bilaaba wa xalqu rasi madaxa xeeristiisa wasalaamu salaamo nuqsiga min asalaati laga salaamo noqsanay midigtaa ku bilaabay wa dukhuulu lmasjidi masjidkii gelidiisa walkhuruuju ka bixid min alkhalaa'i laga baxo musqusha kasoo bixitaankeeda lugta midig baa soo hormarine walwuduu weyse qaadka xubnaha midigta ayaad ka bilaabaysaa walquslu qubayskii walaklu cunistii washurbu cabidii midigta wax ku cune ku cabaysaa walmusaafaxatu salaanta midig waa wasilaamu lxajari lswadi dhagax madow xajarulaswadka taabashadiisa wa lxaajati waxaa u baahan tahay qaadashadeeda min insaanin a ka qaadata iyo wa dafcuhaa ileyhi iyo u dhiiristiisa qof markaa wax ka qaadanaysa midigta uga qaadana markaa u dhiibaysid midigta uga dhiibaysaa gacantan bidixda maya wamaa ashbaha hada iyo wixii kan lamida fa kulluhu dhammaantiisa yafcaluhu qofku wuu samaynayaa bilyamiini midigtuu ku samaynaya wadiduhu waxaa wixii kasoo horjeedana bilyasaari bidixduu ku qabsanaya rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa abi lxusein muslim ibn lxajaaj ibni muslimin alqushayriyi naysaburiyi can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yucjibuhu inuu cajabgelinayo attayamunu midigeysi fii shanihi kullihi arrimihiisao dhan inuu midigeysto oo midigta inuu ku bilowdo ayuu jeclaan jiray fii duhuurihi dahaaradiisa iyo wa tarajulihi shallaysigiisa iyo wa tanaculihi kabgashigiisa warawaynaa fii sunani abi daawuuda wagayrihi bilisnaadi saxiixi can caaishata radia allahu canha qaalat kaanat yadu rasuulillaahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga gacantiisa waxay ahayd alyumnaa midigta ah liduhuurihi dahaaradiisay ahayd wa tacaamihi iyo cuntadiisa cuntocunkiisa wa kaanat ilyusraa bidixdana waxay ahayd likhalaa'ihi musqashiisa iyo wamaa kaana wixii ahaaday min adan wasaq wixii ah najaasi ahaayb sidaa buu yeeli jiray waaye ayb xaafidku wuxuu yidhi nataa'ijul afkaarka altaxriiru anahu xasanun xadiidkan markaa taxriir lagu sameeya inuu xasan yahay ayb laba cilow leeyahay wainamaa qultu alxadiidu xasanun liictidaadihi bilxadiidi aladii bacdahu xadiidka ka dambeeya biisnaadin saxiixintaas uu leeyahay biisnaadi saxiixdaas buu diidayaa warawaynaa fii sunani abi daawuuda waxaanu ka warinay wasunani ilbayhaqiyi can xafsata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam kaana yajcalu yamiinahu midigtiisa ayuu yeelayay liacaamihi buu u yeelayay iyo sharaabihi cabaalkiisa wa hiyaabihi iyo dharkiisa wayajcalu yasaarahu bidixdiisana limaa siwaa daalika ayuu u yeelayay bayhaqina waa soo saaray xadiikan warawaynaa can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalama qaal idaa labistum haddaad labisanaysaan waidaa tawada'tum haddaad weysaysanaysaan fabda-uu biayaaminikum midigyadiina ku bilowda xadiidun xasanun weeyaan rawaahu abu daawuuda watirmidiyi wa abuu cabdillaahi maxamed bnu yaziid huwa bnu maajah waa wa abuu bakrin axmed bnu lxuseyn albayhaqiyu intaba way wariyeen wafi lbaabi axaadiiu kaiiratun baa ku sugan wafi lbaabi axaadiidu kaiiratun baa ku sugan wallaahu aclamu baabu maa yaquulu ida khalaca thawbahu liguslin aw nawmin aw naxwihimaa baabu bayaani maakii cadayntiisiibu u baabayaha yaquulu ou dhahayo idaa khalaca thawbahu maradiisa haddii uu siibo muxuu u siibayaan liguslin qubays aw nawmin ama hurdo aw naxwihima rawaynaa fi kitaabi ibni sunniyi can anasin radi allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam satru maa bayna acyuni ljinni jinniga indhihiisa satru maa kii asturkiisa qarsoonaantiisa bayna acyuni iljinni jinniga indhihiisa iyo cawraati bani aadam iyo bani aadamka cawradooda yacni shayga asturka u ah an yaquula arajulu qofka inuu yidhaahdo weyaan almuslimu muslimka ah idaa araada hadduu doono an yatraxa inuu tuuro idaa araada haddii uu doono yatraxu hiyaabahu dharkiisa inuu tuuro haddii uu doono idaa araada haddii uu doono yatraxu hiyaabahu dharkiisa inuu tuuro bismi illaahi aladii laa ilaaha illaa huwa weeyaan bismi illaahi alla magaciisa yaan kaalmaysanaya alladii allah oo laa ilaaha illaa huwa macbuud xaq lagu caabuda uunan jirin isagu mooyaane sidaa haddii uu yidhaahdo jinniga cawradaada laga qarinaya mis arkaysaan adiga cawradaada iyo jinniga indhihiisa waa la kala dhexgelayaa satr iyo xijaab buu alla u yeelayaa ayb kadib wuxuu gelayaa guryaa guriga markuu ka baxayo qofka iyo waxyaabaha uu dhahayo bilahi towfiiq sal alla slam calaa nabiyina muxamedin wcala ali w saxbi